أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى أقل الحيد وغالبه وأكثره هذا متكن حكم أقل الحيد حيد كمتك أغير حكم كيسيو وغالبه غالب الحيد حيد كغالب كيسيو وأكثره أكثر الحيد حيد كمتكيس أغبضان weli sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ku dhex jiraa axkaamtii xaydka halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa muddada ugu yar oo qofka la dhihi karo way xayshay oo xaydkeedii uu dhammaaday iyo muddada ugu badan iyo xaydka qaalibkiisii saddexdaas ayuu sheekhu ka hadli doonaa aqalulxaydi xaydka midka ugu yaraanta badan yowmun wa leylatun habeen iyo maalin muddada xaydka sharciga waxaa ugu yar habeen iyo maalin habeen iyo maalin wixii ka yar laa yucaddu xaydan xayd laguma tirin karo haweenaydii tusaale ahaan dhiiggaa ka yimid dhiiggii wuxuu ka socday maantoo dhan ayuu ka socday habeenkiina waa istaagay habeenkiina waa istaagay oo waa ka go'ay laa yucaddu xaydan dhiigga noocaas oo kalea xayd lama yidhaaho waa qeyb uun cudur ka mida ah ama infection qayb ka mid a ah. weeye ma ahane xaydkii sharciga ahaa oo salaadaha looga tegayey oo axkaamtu ay ka dhalanaysay maaha waa dhiig cudura marka qofkaas waxaa laga maarmaanaa inay la xiriirto dhakhtar iyo daawo iyo waxyaalo la mida inay la xiriirto maxaa yeele xaydba maba ahaba marba hadduu habeen iyo maalin ka yaraado dhiig xayda ma aha waxaana waajib ku noqonaya salaadihii inay si toosa ay u tukato ayaa waajib ku noqonaysa markay issoo dahirto oo dhiiggan ay ka soo yacni astajooto o iska soo mayrto markaa ka bacdi inay salaadihii sidii u tukato wa qaalibuhu qaalibu lxaydi xaydka qaalibkiisu qaalibka waxaa loola jeedaa sida dumarku ugu badan yihiin situn lix maalmoodu aw amase sabcun ama waa toddoba maalmood xaydka sida qaaliban toddoba maalmood ama lix maalmood ayuu qaaliban uu socdaa sida haalibka ahu wa agaruhu akharu اlxaydi xaydka kan ugu badanna khamsata cashara shan iyo toban weeye oo yowman min yowmin maalin ah xaydka muddada ugu fog oo ugu badan oo uu socon karo waa shan iyo toban maalmood shan iyo tobankaas maalmood hadduu dhaafo dhiigga xaydku oo tusaale ahaan maalintii lixiyo tobnaad haweenaydii ay isku aragto dhiig maalintaa lixiyo tobnaad waxa socdaahi xayd ma ahan lanno xayd hadduu yahay shan iyo toban maalmood kama bateen hadduu xayd yahay shan iyo toban maalmood kama bateen hadduu marka shan iyo toban maalmood uu ka bato maalinta lixiyo tobnaad haweenaydu waa isdhaqi waa isdaahirine way soo yacni waxay samaynaya istinjaa hadduu dhiiggii dhiig soconayo yacni xadduu daahir u gudbaya uu yahay waxaa waajib ku noqonaya xashwi inay haweenaydu samayso cub yacni meesha markaa dhiiggu uu ka soconayo ay suuf iyo maro ay ku xirxiri markay sidaa istijadii iyo dhiiggii isaga soo nadiifiso isaga soo dahirto waxaa waajib ku noqonaya inay xiriiriso bayna alwuduu'i wa gasli dami dhiigga dhaqidiisii iyo weeseqaadka inay xiriiriso waajibu ku noqon isla markii hore ka weyse qaadan waxaa kaloo waajib ku noqonaya almuwaalaatu bayna alwuduu'i wasalaad weeseqaadka iyo salaadda inay xiriirisana waajibuu ku noqonayo isla markii ay wasada dhammayso waa inay hore salaadii allaahu akbar ay ka tiraaho oo hore ay ka xirato intaas wuxuu sharcigu waajib uga dhigay taqliilan lilxadai waddam waxaa soconaya oo qulqulaya muddadiisa in la yareeyo oo muddada ay cibaadaysanayso waxa ka soconaya ay yaraadaan waa sidaas yacni ulajeedada laga leeyahy hadday sheekaysatana ka warran haweenaydii dhiiggeedii shan iyo tobanka uu dhaafay oo lix iyo tobanka iyo toban toddobada uu soconayey waxaa sharcigu waajib uga dhigay weyse qaadkii iyo salaaddii inay xidhiiriso markay weyse qaadatay ayay sheeke iska gashay oo iska sheekaysatay de hadday sheekaysatay waxaa waajib ku noqonaya wixii oo dhan inay dib u soo celiso hawshii inay dib u soo celiso oo xixiriddii iyo dhaqiddii dhiiggii iyo weysadii iyo inay ku soo celiso ayaa markaas waajib ku noqonaya wa akharuhu akharu lxaydi xaydka midka ugu badan khamsata cashara shan iyo toban yowman min yowmin ee maalin ah aqalu duhri bayna alxaydatayni wa qaalibuhu wa agharuhu haadaa midkani aqalu duhri duhriga midka ugu yaraanta badan wey duhrigaasoo beyna alxaydatayni labada xayd u dhaxeeya wa qaalibuhu qaalibu duhri duhriga qaalibkiisii wa agharuhu agharu duhri duhriga midka ugu badan halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa haweenaydu intay daahir noqon karto inta ugu yar weliba duhrigaasi sheekha wuxuu shardi uga dhigay duhri bayna alxaydatayn labada dhiig dahaarada u dhaxaysa imisaa ugu yar oo haweenaydu ay daahir noqon kartaa labada dhiig dahaarada u dhaxaysa waxaa kaloo sheekhu uu ka hadli doonaa haweenaydu inta ugu badan oo ay daahir noqon karto waxaa kaloo sheekhu ka hadli doonaa haalibu duhri haweenka siday u badan yihiin haalibkooda inta ay daahir noqon karaan oo dhiig uu ka maqnaado aqalu duhri dahaarada midka ugu yaraanta badan duhrigaasoo bayna alxaydatayni labada dhiig u dhaxeeya khamsata cashara shan iyo toban oo yowman min yowmin ee maalin ah duhriga labada xayd u dhaxeeya inta ugu yar oo haweenaydu ay daahir noqon karto waa shan iyo toban maalmood ugu yaraan hadduu shan iyo toban maalmood uu ka yaraado oo tusaale ahaan haweenaydii markii dhiiggii uu ka maqan yahay shan maalmood ama lix maalmood ama toban maalmood uu ka maqan yahay ayaa haddana waxay isku aragtay dhiig maqnaanshaha maxaanu leenahay waa takhallulun bayna aldimaa laa yucaddu duhran takhallulun bayna addimaa waa dhiiggii oo xoogaa istaagay mooye dhiiggiiyaa weli socdaan len waan xisaabaynaa marba hadduu duhrigu shan iyo toban maalmood uu ka yaraado oo shan maalmood iyadoo maaragta qallashay ay aragtay oo dhiiggii xoogaa uu kala go-ay ama toban maalmood shan iyo toban wax ka yarba maxaanu leenahay waa takhallul bayna addimaa yacni dhiiggiiyaa waxa uun kala dhex galay xoogaa qalalnaasho iyo engeg ayaa kala dhex galay mooye dhiiggiyaa weli socda ayaa la leeyahay لأnnu duhrigu kama yaraan karo شhan iyo toban maalmood wغaalibuhu haalibu duhri duhriga gaalibkiisuna arbacaة وacishruuna labaatan iyo afar weeye oo yowma min yowmi maalin ah aw amase ثalaaثaة وacishruuna ama waa labaatan iyo saddex oo yowma min yowmin ee maalin ah wgaalibuhu gaalibu duhri duhriga gaalibkiisu arbacatun wacishruuna labaatan iyo afar weye yowman min yowmin maalin ah ow amase talaaatun wacishruun ama waa labaatan iyo saddex yowman min yowmin ee maalin ah duhriga gaalibkiisu haweenka waxay u badan yihiin muddada dhiigu uu ka maqnaado waa labaatan iyo saddex maalmood ama labaatan iyo afar maalmood wey waxay ku xihan tahay yacni dhiiggii hore gaalibkiisu muddada uu ka go-ay ayay ku xihantah haddii dhiiggii hore lix maalmood uu ka socday muddada dhiiggu qaaliban uu ka maqnaanayo waa labaatan iyo afar maalmoodu dhiiggii hore hadduu uga istaagay toddoba maalmoodna muddada uu daahir ay noqonayso sida haalibka dhiiggu uu ka maqnaanayo waa labaatan iyo saddex maalmood labaatan iyo saddexaas maalmood ayuu ka maqnaan haddii dhiiggii hore ilaa toddoba maalmood uu ka socday oo haalibkiisu toddoba maalmood uu noqday walaa xadda xad uma sugnaanin liakharihi akhari duhri duhriga midka ugu badan xad iyo soohdin ma lahan wuxuu sheekhu ku leeyahay raximah اllahu tacaala haweeneydu intay daahir noqon karto sharcigu inta ugu badan oy daahir noqon karto ma uusan xadaynin xad looma yeelin liannahu waxaa dhici karta rubamaa laa taxiidu ثalaaثaةa acwaam wa akara min ثalaaثati acwaam waxaa dhici karta haweeneydii saddex sanaba dhiig inuusan ku dhicin iyo ka badan saddex sano iyo ka badan inaysan wax dhiigaba arkin ayaa iska dhici karta toban sano waxaa dhici karta inaysanba wax dhiiga aysan isku arkin waxaa dhici karta weligeedba inaysan dhiig nolosheeda nolosheeda fii bacdi اaxwaal inaysan nolosheeda dhiig xayl arkinna ooba iska dhici karta marka sharcigu ma xadaynin duhriga kan ugu badan xuduud ma lahan aqalu zamani الnifaasi wa gaalibuhu wa akharuhu haadaa midkani aqalu zamani الnifaasi dhigumuleedka zamankiisa kan ugu yaro wa gaalibuhu gaalibu nifaasi nifaaska gaalibkiisii wey wa akharuhu akharu nifaasi nifaaska midka ugu badan halkan sheekhu raximah اllahu tacaala uga hadli doonaa nifaaska hore waan usoo qaadanay waa dhiigga yimaada haweeneydu markii ay caruurka dhasho ka bacdi dhiigga soo baxa kaasa waxaa la yidhaahaa nifaas dhiiggaasi marka sharcigu xuduudu u sameeyey sharcigu wuxuu tilmaamay dhiiggaasi muddada ugu yar oo uu socon karo iyo muddada ugu badan iyo sida qaalibka ah oo dumarku ay u badan yihiin aqalu zamani nifaasi zamanka nifaaska kan ugu yaranta badan laxdatun ilmilicsigu zamanka ugu yar oo la dhihi karo haweeneyda dhiigga nifaasku wuu ku go'i karaa waa ilmilicsi rubama waxaa la arkaa haweeneydii markii caruurkii ay dhashay ka bacdi ilbiriqsiba inuu ka go-ay caruurkii markay dhashaba dhiiggii yimid hal mar intuu dhiig yimaado isla markiiba uu ka go-o oo isla markiiba intay iska daahirsato oy soo qubaysato ay salaaddii hore ka bilowda ayaa dhici karta lidaalika marka sharcigu sidaas maadaama uu kuu tilmaamay waxaad fahmi yacni haweenaydu marba dhiigga nifaasku markuu ka go-o oo ay xaqiiqsato inuu go-ay horey ka tukanay intay soo daahirsato soo qubaysato ayay hore ka tukanay lama sugayo arbacin afartan lama sugayo haweenka qaar waxaa weye waxay ku leeyihiin weli afartankii ima dhammaanoo ma tukanayo afartankiiaan ku jiraaho ma tukanayo afartan iyo cadad la sheegayo meeshan ma lahane dhiiggu wuxuu ku go'i karaa xataa ilbiriqsi sida kitaabku uu kuu sheegay dhiigga nifaasku ilbiriqsiguu haweeneyda uga goy karaa ilbiriqsiga haddii dhiiggu kaaga go-o ama hal maalin uu kaaga go-o markaad xaqiiqsato dhiiggii inuu dhammaaday oo uu kaa go-ay waad soo qubaysane waad weysaysane horaad ka tukana laakiin wax muddo la sugayo laleeyahay afartankii aan weli ku jiraahe salaaddii maaragtaahay ma aanan gaarin xilligeedii ma jirto wagaalibuhu gaalibu nifaasi nifaaska haalibkiisu sida haalibkaa inta uu ku go'o arbacuuna afartan weeye yowman min yowmin ee maalin ah inta ugu badan haweenka afartan markii ay gaaraan ayaa dhiigga nifaasku uu ka go'aa laakiin cadadkaasi ma aha cadadka ugu sarreeya cadadka ugu yarna ma aha waa haalibka wa akharuhu akharu nifaasi nifaaska kan ugu badan situuna lixdan weeye yowman min yowmin ee maalin ah inta ugu badan ee dhiigga sharciga nifaasku uu ku xadeeyey waa lixdan maalmood lixdankaa maalmood hadduu dhaafo oo hal maalin uu ku darsado wuxuu ku xugun yahay xaydkii oo dhaafay shan iyo toban maalmood dhiigga xaydka shan iyo toban maalmood hadduu dhaafo waxaanu nidhi haweeneydii waa issoo dhaqdhaqi waa issoo dahiri kabacdina salaadii tukanay ayaanu nidhi dhiigga nifaaskuna waa sidaas oo kale lixdan maalmood hadduu dhaafo maalinta lixdan iyo koowaad iyadoo dhiiggii soconayo dhiiggay iska soo mayri waa soo maaragtaa istijoone waa samaynaya salaaddii tukanay markaa markay wase qaato oo dhiigga iska soo mayrto ay salaaddii ay toos ay u tukan maa yaxrumu bilxaydi waاnifaasi haadaa midkani maa iyo ladii kiiwo yaxrumuhu waa gooba xaaraam ah bilxaydi bisababi اlxaydi xaydka sababtiisa xaaraam ku ah wanifaasi wa bisababi nifaasi nifaaska sababtiisa xaaraam ku ah halkana sheekhu wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala haweeneydu inta ay xaydka qabto ama dhiigga nifaaska ay qabto sharcigu wuxuu ka xarimay masaa'il fara badan ayaa sharcigu uu ka xarimay yaxrumu waxaa xaaraama bilxaydi bisababi اlxaydi xaydka sababtiisa waxaa xaaraam ku ah والنifaasi وbisababi النifaas nifaaska sababtiisa waxaa xaaraam ku ah axad cashara kow iyo toban oo shay an min shay-in shay ah kow iyo toban shay ayaa haweenaydu inta ay nifaaska qabto ama dhiigga xaydka ay qabto sharcigu uu xaaraam uga dhigay haddii kow iyo tobankaa shay mid ka mida ay samaysana dembi iyo macsiyo ayay ku dhacday asalaatu salaadii wey waxyaalaha laga xarimay haweeneyda dhiigga caadada iyo dhiigga nifaaska qabta waxaa ugu horeeya salaadii sawaaءun kaanat fardan aw naflan salaadu ama waajib ha noqoto ama sunno ha noqoto mulxaqaatu salaadna waa la mid waxyaalihii salaadda la haleeshiiyey sida sujuudu shukrigii oo kale sujuudu tilaawihii oo kale wax sujuudana ma samayn karto salaad sunnaana ma samayn karto iyo farad intaba isku midu dawaafu dawaafkiiu waxyaalaha laga xarimay haweeneyda xaydka iyo nifaaska qabta waxaa ka mid ah kacbadii inay dawaafto لأnنه xadiiskii nabiga salى الlaه وsلم وbaaraka عalayhi wuxuu ku yihi aلdawaafu kaالsalaaة dawaafku wuxuu la mid yahay salaada إlaa أna اllaha أxala fiihi الkalaam wuxuu uga duwan yahay un dawaafku salaada uu yihi nabigu salى الlahu عalيه wasalam hadalka ayaa ilaahay xalaal uga dhigay waa lagu dhex hadli karaa dawaafkii laakiin salaadii laguma dhex hadli karo marka kacbadii ma dawaafi karto iyadoo dhiigga xaydka iyo dhiiggii nifaaska qabtaba laakiin taas macnaheedu ma aha xajkii inuu xaaraan ka noqonayo macnaheedu ma aha waxaa xaaraamka ka aya waa halkaas rugni oo dawaafka bis acmaashii kaleo xajka way iska samayn kartaa acmaashii xajka oo dhan dhagax tuurkayay samayn kartaa bankii carafo yacni mowqifo carafa ayay tegi kartaa xajkiiyay xidhan kartaa sidaasoo kale qasrigii ama gaabintii tintii ayay samaynay acmaashii oo dhan xajka kulli xalaal ayay u yihiin ila dawaaf dawaafkaas maahan dawaafka unbay iska ilaaline dawaafkana waxay samaynayaan markii dhiiggu uu ka go'o oo ay dahirsato markaa kabacdi ayay dawaafkii dawaafu rugniga ahaa ama dawaaful ahaa markaa kabacdi ayay samaynay haddii laakiin dhiiggu uu ku soo beegmo iyadoo lagu leeyahay dawaafkii dawaafulwadaac dawaafulwadaacu sida noo iman doonto kutub kalena aanu ku soo qaadannay waa dawaaf la sameeyo marka lasoo safrayo marka lasoo safrayo dawaafka la samaynayo xilligii lasoo safrayey ayaa dhiiggii ku dhacay haweenaydii xilligii lasoo safrayey haddii dhiiggu uu ku dhaco dawaafkii uu ka dhacay kutubtii horena waanu ku soo barannay oo dawaafulodac laguma laha amaa dawaafkan la yidhaaho dawaafu rugni ama dawaafulifaadaha oo la sameeyo maalinta ciidda maalinta ciidda ciidul-adxaa la tukanayo la samaynayo dawaafkaasi mar walbaba kama dhacayo haweeneydii waxay sugeen inta ay ka daahirsanayso markay daahirsato markaa ka bacaya dawaafkii ay samayn wamasulmusxafi musxafka qur-aanka taabashadiisii ayaa xaaraamka ah wa xamluhu xamlulmusxafi musxafka xambaaridiisii ayaa xaaraamka ah haweeney dhiigga xaydka qabta ama nifaaska qabta waxyaalaha sharcigu uu ka xarimay waxaa ka mid a ah kitaabka qur'aanka inay taabato iyo inay xambaarto lianna alxamla wlaa min almasi leannau xambaaridaaba ka daranba haddii taabashaba loo diiday xambaaridiia ka daran iyaduna xaaraam wa lubsu nagaashiyihii ayaa xaaraamka ah filmasjidi masaajidka dhexdiisa inay ku nagaato iyadoo dhiiggii xaydka qabta ama nifaaskii qabta xaaraam wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka aqrintiisii ayaa xaaraamka ah biqasdi اlqiraa'ati akrinta qasadkeeda inay ku akhriso ayaa xaaraam ah waxyaalaha haweeneyda xaydka iyo nifaaska qabta laga xarimay waxaa ka mid a inay qur'aankii ay akhriso iyadoo ku akhrinaysa ulajeedada qur'aan akhris biqasdi اlqiraa'a la yidhi maxaa baxay masaladan waxaan ku soo marnay junubkiina waan ku soo marnay sidoo kale junubkiina waxaa lagu qeyday oo shardi looga dhigay biqasdi اlqiraa'a biqasdi اlqiraa'a la yidhi maxaa baxay biqasdi ataxasuni biاlqur'aan yacni qur-aankii inay isku xijaabto sida tusaale ahaan aayad kursigii oo kale inay isku xijaabto way akhrin kartaa haddii haweeneyda iyadoo dhiigga caadaha qabto cunto loo keeno ama cabitaan loo keeno bismi illaahi الraxmaan الraxiim way dhihi kartaa biqasdi aladkaar iyadoo yacni basmaladaas u niyeysanaysa adkaartii uu nabigu sunneeyey salى اllahu wasalam wbaaraka calayhi haweeneyda iyadoo dhiig caada ah qabta ama nifaaskii qabta ayaa musiibo loo soo sheegay geeri iyo wixii la mida waxay dhihi kartaa inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun yacni adkaaray u niyeysanay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuunna qur-aankii ka mid tahay iyadoo qur-aankii ka mida laakiin qasadka iyo ulajeeddada waxay ku akhrisaneen biqasdi addikri watadakuri waxay ku akhrisaneen dikri iyo adkaarta la sunneeyey ayuu ka mid yahay qofka waxay muruga iyo musiibo markii loo soo sheego haweeneyda sidaas waxaa la mid ah iyadoo xaydka qabta ama nifaaskii qabta markay gaariga ay korayso waxay dhihi kartaa subxaana aladii sakhara lanaa haada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina la lamunqalibuun biqasdi aladkaar iyadoo adkaar ula jeeda adkaarta marka nabigu sunneeyey sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ee qur-aanka adkaartiisa ka mida ah, haddaysan u qasdaynin biqasdi alqiraa'a laakiin ay u qasdayso biqasdi aladkaar iyadoo adkaar ula jeeda aayadahaas khaaska ah way akhrisan kartaa wa sawmu soomkii ayaa xaaraamka ah haweenayda dhiiggii caadada nifaaska qabtay soomku waa xaaraan inay soomto sawaaun kaana fardan ow naflan ama ha noqdo soon sunnaa ama soon waajib ah wa dalaaqu furiinkii ayaa xaaraamka ah haweeney xayd qabta ama nifaas qabta in la furo oo ninku inuu furo xaaraamu yacni raggiya masaladaasi ay xaaraam ay ka tahay haweeney xayd qabta ama nifaas qabta in la furo leanna waxaa weeye dalaaqaasoo kale sharcigu wuxuu u yaqaanaa adalaaqu albidciyu waxaa la yidhaha dalaaqa bidciga ah ama dalaaqa xaaraamta ah ayaa loo yaqaanaa haweeneydii oo dhiig xayda qabta ama nifaas qabta in la furo sababta marka loo diiday oo sharcigu u diiday haweeney xayd ama nifaas qabta in la furo waxa weeye liduuli lciddati calayha yacnii ciddadii yaa ku dheeraanaysa ciddadii ayaa ku dheeraanaysa ilaahayna subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fadalliquuhunna liciddatihinna haweenka marka aada furaysaan xilliga ciddada ay bilaabayaan fura xilliga ciddada ay bilaabayaan waxaa weeye waa haweenaydii iyadoo daahira oo aadan la seexan inaad furto wey iyadoo markaad daahiroo soo qubaysato dhiig ka soo qubaysatay welina aadan la jiifan oo aadan isticmaalin markaad doonayso inaad furto dalaaqa sharciga xilligaas dalaaqa noocaas waxaa lagu tilmaamaa addalaaqu sunniyu dalaaqa sunniga ah la yidhaha oo sharciga waa haweeneyda iyadoo daahir ah oo aadan taabanin inaad furto dalaaqa sharcigu ogol yahay taas wey leanna haweeneyda iyadoo daahira ah oodan taabanin haddii aad furto daahir noqoshada aad ku furtay way xisaabane koow ayay leedahay hadhow imisaa u dhiman ciddadii laba goorbis laba goor hadday daahirsato ciddadii waaba u dhammaatay laakiin haweeneyda iyadoo xayd qabta ama nifaas qabta haddii aad furtid muddada dhiiggani uu socdo nifaaska ama muddada xaydka uu socdo ciddadii uma bilaabmayso ciddadii uma bilaabmayso idan marka maxaa imanaya in ciddadii ay ku dheeraato ciddadii inay ku dheeraato taas way waxa sharcigu u diiday haweeney in la furo laakiin waxaa weeye xilligan hadda la joogo ilaa qof ilaahay ka baqaya mooye looma meel dayo furiinka looma meeldayo qofku markuu xanaaqo oo ka soo dhammaataba raggu ay ka soo dhammaato ayay iska ridaan un iyadoon fiirinaynin duruufaha gabadhu markaa ama haweenaydu ay ku jirto duruufaha ay ku jirto waa inaad fiiriso markaad haweeney aad furaysid waana waan iska xanaaqayo iska rid un ma aha inaad wax iska riddo tilaab walba ood qaadayso waa inaad waafajiso sharciga islaamka sidaasaad marka ku barakoobe oo noloshaada adduunyo iyo middaada aakhiraba aada sharaf ku noolaanay laakiin haddaad iska riddo uun waan xanaaqay oo iska rid uun idigoon fiirinaynin duruufaha gabadhu marka ay ku jirto inay xaa'ido tahay inay nufaso tahay inay daahir tahay waa jaahilnimo qeyb ka midow walidaalika nabigeena salى اllahu calayhi wasalam xadiiskii cabdullaahi bni cumar ee bukhaari muslim ay warinayeen saxaabiga cabdullahi bni cumar ayaa haweeneydiisii furay iyadoo dhiigga qabto xaa'ida ah ayuu furay nebigu salى اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi soo cesho ee markay daahir noqoto markaa kabacdi ama hayso ama fur ayuu yihi nebigu salى اllahu calayh wasalam xilliga wuxuu ku furana waxay ahayd hal dalaaqo ayuu ku furay cabdullaahi bni cumar iyadoo xaa'ido ah nebiga salى اllahu calayh wasalam wuxuu amray inuu dib u soo celiyo marka sida sharcigu qabo waxaa weye lacalla haddii gefkaasi kaa dhaco haweeneyda adigoo hal dalqa ku furay ama labo dalaaqa ku furay oo xayd qabta waa inaad dib u soo celiso rajco aad samayso markaad soo celiso kabacdi markii ay daahir noqoto markaa kabacdi fur si dalaaqa aad u waafajiso dalaaqii sunniga ahaa ama dalaaqii sharciga ahaa aad u waafajiso walmuruuru maritaankii ayaa xaaraam ah filmasjidi masaajidka dhexdiisa inay marto cinda khawfi talwiifi hallaynta ka cabsigeeda agteeda inay masjidkii marto agtiisii ayaa xaaraan ah masaajidka dhexdiisa inay soo marto walmuruuru maritaan filmasjid masaajidka dhexdiisa inay marto ayaa xaaraama cinda khawfi talwiifi hallaynta kacabsigeeda cabsigeeda agteeda inay masjidkii soo dhex marto xaaraan wey hadday ka baqayso in masjidkii uu hallaabay wax uga dhibcaan dhiiggii dhiiggii xaydka iyo nifaasku inay waxuun uga daataan ama ay uga dhibcaan dhiiggii haddii ay ka baqayso masjidkii inay hallayso maridda xataa looma ogola inay masjidkii soo marto albaabka kale ay uga baxdo lama ogola laakiin haddii aysan ka baqayna haddaysan ka baqayn masjidka inay hadlayso haweenaydii dhiigga caadada qabtay albaabka intay ka soo gasho albaabka kale way ka bixi kartaa oo muruurkaa waa loo ogolaya haddaysan ka baqayn inay masjidkii wax uga daata walistimtaacu ku raaxaysi ayaa xaaraan ah bimaa maxal looga raaxaysto maxalkaasoo beyna surati warukbati jilibka iyo xudunta u dhexeeya haweenaydii intay nifaaska qabto ama dhiigga xaydka ay qabto waxaa xaaraama jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa in ninku uga raaxayso ama taataabasho ha noqotay wixii la mida taataabasho iyo wixii la mida inuu makaanka uu ku sameeyo xuduudda uu ku sameeyo xaaraan wey lanna waxaa weeye sababta loo xarimayo waxaa weeye waa khawfan min alwuquuci fi ljimaac sharcigu wuxuu masalada u xarimay waxaa weeye waxaa laga baqayo inuu jimaacii uu ku dhaco jimaacii inuu ku dhaco ayaa laga baqahay marka sidaa awgeed ayaa yani sadan lilbaab albaabka dhan oo la xirayo ayaa waxaa la xarimay haweenaydu inta ay dhiiggaa qabto in jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa looga raaxaysto xaaraamu masalada marka iyadu hadday ninka ninka iyadu sidaa ma ku samayn kartaa iyadii waa laga hadlay oo kitaabku uu inoo sheegay in markaa iyadii xaaraam ay tahay in lagu raaxaysto laakiin iyadoo xaa'ida ah oo dhiigga xaydka qabta haddii iyadu ninkii jilibka iyo xudunta inta u dhaxaysa ay ka taataabato see noqon iyadii aa xayd qabta laakiin iyadii a maanta wax raadinayso ninkii jilibka iyo xuduntii inta u dhexaysa ayay ka taataabaneen iyadoo dhiigga xaydka qabta masaladaas maxay noqon masaladaas sheekhan la yidhaaho khadiib ashirbiini ayaa wuxuu uga hadlay kitaabkiisa la yidhaha muqni lmuxtaaj muqni lmuxtaaj ayuu masaladaas uga hadlay oo sharxa minhaajka ah marka wuxuu leeyahay sida qiyaaska ahi waxaa wey wixiiba istimtaacaad ah almutacalliqa bimaa bayna surati warukba oo jilibka iyo xudunta ninka intii u dhaxeeya ah xukmuhu xukmu tamatucihi biha fi dalika almaxal waxay ku xugum tahay isagu inuu jilibka iyo xudunta uga raaxaysto siday xaaraam u ahayd ayaa iyadana waxaa xaaraamka ah iyadoo dhiig caada ah qabta ama nifaas qabta inay ninkii ay ka taataabato jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa leanna iyadiina waxaa looga xarimay waxaa weeye dareenkii ninka inay kiciso ayaa laga baqahay iyaduna ina dareenkii ninka ay kiciso ilaa waxay taataabane waxaa weeye amaakin xasaasi ah iyo mawaadin xasaasi ah ayay taataabane marka ninka inay xaaraam ku rido ayaa iyadana laga baqi walidaalika khadiibu shirbiini mas'aladaas muqni muqniguu ku sheegay muqni lmuxtaaj sharxulminhaaj ayuu ku sheegay iyaduna ninka inaysan maxalkaas aysan uga raaxaysan karin oo aysan ka taataaban karin haddii dhiiggii xaydka iyo nifaaskii ay qabto wadahaaratu dahaaradii ayaa xaaraan ah biniyati tacabudi ku cibaadaysi niyadeedii inay u dahaaro qaadato xaaraan wey waxyaalaha ka xaaraama haweeneydii xaydka ee nifaaska qabtay waxaa ka mid a inay dahaaro qaadato iyadoo xaydkii qabta ama nifaaskii qabta niyo ay ku dahaaro qaadato inay cibaadaysato xaaraan leanna waxa weye inay cibaadaysato inay u dahaaro qaadataba lama ogolo leanna cibaadadii anba loo ogolayn salaadii salaaddii ayaan loo ogolayn qur-aankii akhrintiisii ayaan loo ogolayn qur-aanka xambaaridiisii ayaan loo ogolayn wahaakada marka ashyaada noocaas oo kale ah inay dahaaradii u niyeysato inay ku cibaadaysato dahaaradan xaaraan wey lama ogola ilaa waxaa laga soo reebi laba mas'alo addahaara biniyati tacabud yacni haweenaydii inay u dahaaro qaadato dahaaro ay ku cibaadaysanayso ay dahaaro qaadato sharcigu ka xarimay ilaa laba masalo maaha masalada ugu horeysa waxaa weeye lxaj waa qubayska xajka haweeneydii iyadoo dhiiggii caadada qabta ama dhiiggii nifaaskii qabta ayaa waxaa la yidhi xajkii hala xirto xajkii aaday xajkii hala xirtaa layidhi waxaana kutubta dhammaan aanu ku soo qaadan jirnay qofku intuusan xajka xiran maxaa sunnaa inuu soo qubaysto haweenaydani ma qubaysanay marka ila dhiig cadaahay qabtaa iyadana waa qubaysanay leanna waxaa weye waxay u qubaysanayso qubayskan ulajeeddada laga leeyahay ma aha dahaaro inay salaad ku tukato inay kitaab qur-aan ku taabato ulajeedadu ma aha qubayska yacni xajka qubayska xajka ulajeeddada loo qubaysanayo waxaa weeye waa tanaduf yani xaajigu inuu isnadiifiyo maadaama acmaal uu gelayo inuu isnadiifiyo marka iyadana nadaafaday ka qayb qaadanoo haweeneyda iyadoo xayd qabta ama nifaaskii qabta waxaa loo sunnaynaa qubayskii xajka qubayskii xajka xajkuna marka waa qeyb cibaadada ka mida ah, waa cibaado marka ay u qubaysanayso wey waxaa kaloo sidaasoo kale la mida ah aqsaalulciid masalada labaad waxaa weeye waa qubeyska ciidaha yacni qofka maalinta ciidda marka la joogo waan soo marnay qubeyska ciidda waanu soo qaadanay oo qof kastaa laga dooni qof walbaa loo sunneeya qofkii ciidda xaadiraya iyo qof aan ciidba xaadiraynin intaba waxaa loo suneeyaa inuu qubaysto haweenaydii marka xaydka qabtay maalintii ciidda ayadana way qubaysaneen maxay u qubaysaneen sunnadii nabiga inay oofiso sala allahu wasalam wbaaraka calayhi marka labadaa mas'alo ayaa loo ogol yahay haweenaydu inay u qubaysato iyadoo ilaahay ugu dhowaanaysa waa qubayskii xajka iyo qubayska maalmaha ciidda asalaatu haadihi midani asalaatu axkaamu salaat waa salaaddii axkaamteedii halkan sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ka bilaabay axkaamtii salaadda wixii salaadda ka horreeyey waxay ahaayeen muqadamaat lisalaad waxay hordhac u ahaayeen salaadda axkaamteedii leanna waxaa weeye salaadda haddii aan dahaaro la helin salaadna la heli maayo saasuu marka sheekhu kitaabu dahaara uu ugu soo hormariyey haddana wuxuu bilaabi axkaamtii salaaddii الصلاaة صلاaد لغة miن لغة xagga luغada الduعاaء duعo wey بkhayri khayr laysgu duceeyo luغada carabiga salaad waxaa lagu yihaahaa in khayr laysgu duceeyo saasa luغa الcarabiya u taqaanaa salaad wa شharca min شharcin xagga شharcigana aqwaal waa hadalo wa afعaaل iyo ficilo aqwaashaas iyo afعaashaas oo muftataxaة lagu furfurto biالtakbiiri takbiir lagu bilaabo afcaashaas iyo aqwaashaas oo mukhtatamatun lagu khatimo bitasliimi salaama naqsina lagu khatimo gaaliban fii qaalibin sida qaalibkaa lagu bilowdo aqwaal sida qaalibkaa lagu bilowdo takbiir gaalibanna lagu khatimayo salaamu naqsi lagu khatimayo sheekhu wuxuu ku yihi sharcigu wuxuu salaad u yaqaanaa hadallo iyo afcaal lagu bilaabayo allahu akbar laguna khatimayo salaamu naqs taasaa sharcigu wuxuu u yaqaanaa salaad marka sheekhu wuxuu ku daray haaliban ayuu ku daray sida haalibka ah ayaa waxaa lagu bilaabaa takbiir oo aqwaal iyo afcaalay ka kooban tahay salaadu sida haalibka ah sida haalibkaa ah waxay ka kooban tahay hadallo iyo ficilo haaliban la yidhi maxaa baxay salaat اlakras haaliban la yidhi waxaa baxay salaat اlakhras akhras waxaa la yidhaha qofka aan hadli karin oo hal kelima aan ku dhawaaqi karin qofkaas salaadiisu ma waxay leedahay aqwaal aqwaal male leann maba hadli karaba muxuu isaga dukanaa qalbiguu ka dukan qalbigaas wuxuu ka aqrinaa wixii axkaamtii iyo arkaantii oo dhan qalbigaasuu ka dureerin leannu isagu ma hadli karo idan marka salaada marka lagu leeyahay aqwaali afcaaliay ka kooban tahay sida qaaliban waxaa baxay khayruulqaalib waxaa dhici karta in la helo salaad aan aqwaal lahayn waxaa kaloo dhici karta in la helo salaad aan afcaal lahayn salaadaan afcaal lahayn in la helo maxaa ka mid a ka salaati اlmariid alladii laa yastadiicu afcaal الsalaad qofkii mariidka ahaa oon awood u lahayn inuu dhaqdhaqaaq sameeyo oo rukuucii iyo sujuuddii inuu sameeyo aan awood u lahayn maalan qofkii xanuun culus ayaa haya ma ishaari karo xataa madaxii madaxii sujuuddii xataa tilmaan xataa ma bixin karo idan marka isagoo firaashkiisa isaga jiifa ayuu qalbiga ka dukana maadaama alcaql inta caqligu uu daa'im yahay salaadu ma dhacayso wacbud rabbaka xataa yaأtiyaka alyaqiin ilaa yaqiinku waa mowdka uu kaaga yimaado cibaadada ilaahay haayo walidaalika marka gaaliban sheekhu markuu leeyahay waxaa ku baxaya salaaة اlأkhras iyo salaaة اlmariid alladii laa yastadiicu an yafcala afcaal الsalaaة الsalawaat اlmaktuubaةu wa awqaatuhaa haadihi midani الsalawaatu waa salaadihii salaadahaasoo almaktuubatu la farad yeelay iyo wa awqaatuhaa salaadahaas la farad yeelay awqaadoodii la tukanayay halkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa salaadaha la waajib yeelay iyo xilliyada la tukado xilliyada la tukado oo sharcigu uu xadeeyey sharcigu salaad walba wuxuu u xadeeyey wakhti ay soo gelayso iyo wakhti salaadu ay baxayso asalawaatu salaadaha salaadahaasu almaktuubatu ee la farad yeelay khamsun shan salaadood salaadaha la waajib yeelay oo sharcigu uu waajib ka dhigay waa shan salaadood adduhru duhurkiiu wahiya salaada duhurku arbacu rakacaatin salaada duhurku waa afar ragco ayay ka koobanta wa awalu waqtihaa waqti salaati duhri salaada waqtiga duhurka ugu horeeyana zawaalu shamsi qoraxda zuulitaankeedii wey zawaal macnaa leexasho wey mayl qoraxda leexashadeeda oo ay ka leexanayso can wasadi samaa samada dhex bartankeeda inay qoraxdu wax yar ay ka leexato oo dhinaca qorax dhaca ay wax yar qoraxdu u leexato xilligaas ayaa duhurkii soo galay duhurka waxaa weeye xilligaas ayuu soo galay ilaahay fadligii subxaanahu watacaala waxaa ka mid ah cibaadaadka sida salaadaha oo kale wuxuu ilaahay u sameeyey owqaad iyo calaamaad yacrifuhaa albadawiyu wاlxadariyu qofka heerbaadigaana uu fahmi karo kii wax qori kara isagoo heermagaalka ahaana uu fahmi karo leannu labadoodaba salaadihii waa laga raba walidaalika qofka baadiyaha iska joogay oo weligii xisaab aan qorinin oo weligii si uu wax u qoray si wax u akhriyo aan garanaynin wuxuu fahmi karaa xilliyada salaaduhu ay soo galaan iyo xilliyada salaaduhu ay baxaan ayuu si caadiya u fahmi karaa isagoo miyigiisa iyo baadiyihiisa joogo qoraxdaasu un fiirsano qoraxdaasuu fiirsan qoraxda haddii cirka bartamihiisa wax yar ay ka sikato waa iska tukana barbaadihi waa yaqaanaanoo qorayay taagaan xataa markay isleeyihiin salaadii yacni ma la gaaray oo duhurkii amuu kaa tegay iyo casirkii amuu kaa tegay iyo casirkii ma la gaaray iyo qoraya meeshaa cadceedda iska taaganaya qoragaasaa u sheegay salaadaha waktigooda marka waa calaamaad ilaahay fadligiisa waxaa weeye laguma khasisin dadka xadariga ah qofka xadariga ah ee magaalka ah wax qori yaqaana calaamaadkii salaadaha laguma khasisin waa calaama yacrifuhaa albadawiyu wاlxadariyu qofka badawiga ah iyo kan xadariga ah calaamo ay ku saman yihiin ayaa sharcigu u sameeyo wa aakhiruhu aakhiru waqti duhri waqtiga duhurka aakhirkiisuna masiiru dilli kuli shayin shay kasta hooskiisa ahaanshadiisa miثlahu mihla shay shaygoo kale uu ahaado siwaa dili listiwaa'i sinaanshaha hooskiisii mahane hooskii sinaanshaha mahane wuxuu ku leeyahay sheekha salaada duhurka waktiga ay tegayso oo ugu dambeeya waa shay kasta iyo hooskiisu markii ay isla sinaadaan waa meesha baadiyihu qoraga ay cadceedda ka taagtaan masaladan oo kale qoraysaa cadceedda uga dhex taagayaan qoragii iyo hooskiisa isku jimaynaya isku cabiraya qoragii iyo hooskiisu hadday isla ekaadaan duhurkii waa tegi duhurkii waa tegi laakiin waxaa laga reebi hooskii dilul istiwaa loo yaqaano dilul istiwaa ulajeedada laga leeyahay waxaa weye waa hooska ku soo aruura shaakhiska waxay dhahaan culimadu markaa waxay yidhaahaan waxaa loo yaqaanaa labisa ashaakisu dilahu hooska la yidhaaho labisa ashaakisu shaygii taagnaayaa wuxuu labistay dilahu hooskiisiyuu labistay yacni hooskiisiyuu labistay maxaa loola jeedaa hoos bari u baxayana ma laha mid galbeed u baxayana ma lahan waa mid raxdu markii bartamaha ay marayso shayga haddaad saa u taagto hooskii asaga salkiisu ku aruursanya hoos xagga u dheerna maaha mid xagga u dheerna maaha marka waxay yidhaahaan labisa shaakhisu shaygii taagnaa muddada uu labisanayo waaye dila hooskiisii uu labis ka dhigtay hoos xagga u baxsanna maaha mid xagga u baxsanna maaha waa mid shayga salkiisa ku soo aruuray kaasaa laga reebaya xisaabta marka la xisaabayo duhurkii inuu tegey kii shayga salkiisa ku soo aruurayey kaas waa laga jaray marka waa inaad la socoto dinulistiwaha xisaabtiisii inaad la socoto walcasru salaadii casirka wey wahiya salaada casirku arbacu rakacaatin afar ragco wa waktihaa salaadan casirka waqtigeeda waqtigaa kan ugu horeeya idaa waktigii weye saara dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu midlahu midla shay shayga mahalkiisa uu ahaado ay aydilu hooskuna uu ziyaado qaliilan wax yar hoosku uu ziyaado wuxuu ku leeyahay sheekha salaada casirka salaada casirka waa afar ragco sida duhurka ayay ka kooban tahay waktigeedana ugu horeyn wakhtiga la dhihi karo salaaddii casrika waa la gaaray shay walba iyo hooskiisu markay isla ekaadaan weliba sida saxdaa waxa weeye oo lagu xaqiijinayo salaaddii inay soo gashay waa in hooska markaas wax yar uu dheeraado hoosku waa inuu wax yar uu dheeraado haddii hoosku wax yar uu dheeraado markuu shaygii uu la ekaaday ka bacdi faqad dakhala waqtu lcasri waqtiga casirka ayaa markaas soo galay wاlmaqribu salaaddii maqribka wahiya salaada maqribkuna ثalaaثu rakacaati waa saddex ragco wa awalu waqtihaa salaada maqribka waqtigeeda kan ugu horeeya guruubu qursi shamsi qoraxda geeskeeda geeskaa dhicitaankiisa salaada maqribka oo saddex ragco ka kooban waktiga aad ku fahmayso inay gashay qoraxda geeska ugu dambeeyaa inuu librow oo hal xaba aan loo jeedin qoraxdii qoraxdii geeskeedii inay libirto oo ay dhammaato oo qoraxdii dhammaan ay godka gasho markaas markaasaa waxaa la tukan karaa salaadii maqribka wa aakhiruhu aakhiru waqti اlmaqrib waqtiga maqribka kan ugu dambeeya haybuubat shafaqi nuurka dhiciddiisii weeye nuurkaasoo alaxmari ee guduudan markii qoraxdu ay dhacdo qoraxdu markay dhacdo jihada ay u dhacday waxay cirka ku reebataa astaan guduud ah guduudkaasi markuu baaba'o oo booskiis meeshii caddaan ay noqoto maqribkii waa kaa tegey maqribkii wuu tegey waalcishaau cishaheewo wahiya salaadan cishahu arbacu rakacaatin afar ragcawo wa awalu waktihaa salaadan cishaha waktigeeda waktiga ugu horeeya haybuubatu shafaqi nuurka dhiciddiisii woy nuurkaasoo alaxmari ee guduudka ah cishuuna wuxuu soo gelayo waxaa weeye nuurkan guduudan oo qoraxdu markay dhacdo cirka ku baaqi noqonaya in nuurkaasi uu dhaco oo u baaba'o markaasaa cishaha koow wakhtigiisi uu soo galay wa aakhiruhu aakhiru wakti alcishaa wakhtiga cishaha kan ugu dambeeyana duluucu lfajri fajarka dhalashadiisii wey fajarkaasoo assaadiqi ee runta sheegay cishaha marka la dhihi karo cishihii wuu dhammaaday oo uu kaa tegana markii salaada subxiga la gaaro wey oo fajarka uu soo dhasho fajarka runta sheegaya markuu sheekhu ku leeyahay fajarkaa laba qaybood ah alfajr اlkaadib wاlfajr الsaadiq fajar been sheegayo beenlow ah iyo mid run sheegaya midka beenta sheegaya calaamaddiisa waxaa lagu yaqaanaa waa diyaa mustadiil fayacqubuhu dalaam diyaa waa nuur mustadiil oo cir sidaa u dheer wax dheeroo nuur nuuruhu sameey fayacqubuhu waxaa la cirbinaya dalaamu mugdi fayacqubuhu waxaa la cirbinaya dalaamun mugdiyaa ka dambeeya marka qofka aan si wanaagsan u fiirsan waa ku kadsoomiya wuxuu isleeyay markuu xoogaa nuurkaba uu arko salaadiyaa dhalatay ayuu isleeyahy wax yar qofku markuu joogana wuxuu arki mugdi oo ka daba maray haddii marka mugdi uu ka daba marayo fajarkii saadiqa ah, maahan waa kii kaadibka ahayoo salaadii subxiga lama gaaro cishihiina weli waa joogaa cishihiina weli waa joogaa amaa fajarka saadiqa waxaa lagu yaqaanaa huwa almuctaridu daw waa midka nuurkiisa iyo iftiinkiisa dhulka dhan uu ku ballaaranayo walaa yacqubuhu dalaam mugdina kama dambeeyaba maalintiiyaa un soo kordhaysa maalintii iyo nuurkeedii ayaa soo ziyaaday waصubxu salaadii subxi wahiya subxu ragcataani laba ragcaw wa awalu waktihaa salaada subxa waktigeeda kan ugu horeeya duluucu اlfajri fajarka dhalashadiisa wey fajarkaasoo asaadiqi ee runta sheegay markii nuurkaasi uu soo dhasho oo markaa nuurkaa la gaaro ayaa waxaa dhashay salaadii subaxa wa aakhiruhu aakhiru wakti subxi waktiga subxiga aakhirkiisuna duluucu shamsi qoraxda dhalashadeedii wey qoraxda hadday soo dhalatana subxii wuu kaa tegey salaaddii subaxa markaasaa ugu dambaysa acdaaru salaati haadihi midani acdaaru salaat salaada cudurdaaradeedii wey halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa cudurdaarada salaada cudurdaarada salaada ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye acdaartani waxaa weeye waa acdaar tusqidu alإثma lalqaضاء acdaar tusqidu alإثma waa cudurdaar hadduu kugu dhaco dembigii kaa ridaya oo aadan ku dambaabayn salaaddii aad ka tagtay laakinahu laa yusqidu alqadaa laakiin qallihii kaama ridayo cudurdaarkaas cudurdaarkaasi qallihii kaama ridayo oo mar walbaba qadihii waa lagugu leeyahay laakiin muxuu kaa ridi cudurdaarkan kuu faa'iideynaa dembigii kuma dambaabaysid wey salaadda aad ka tagtay acdaaru salaati salaadda cudurdaaryaalkeedii arbacatun afar shay afar shay ayaa dembigii kaa ridi karta salaaddii aada ka tagtay ama wakhtigeedii aadan tukan laakiin qadaheedii lagugu leeyay annawmu hurdadiio qofkii waa hurday hurdadii ku tegey saasaa wakhtigii salaaddu uu ku dhaafay laakiin waxaa shardi ah an laa yansha'a can manhiyin canhu hurdadana waa inaysan ka dhalan waxyaalo manhi ah oo la nahiyey waxaan leeyahay nahyiga waa shardiga soo socdee waxaan ula jeedaa qabla dukuuli waqti salaad waa hurdo timid qabla dukhuuli waqti salaad salaaddii waktigeedii intaan la gaarinoo hurday hurdadiiaa la tagtay oo waktigiiyaa sidaa uga tegey dee kuma dambaabayo maadaama waktigii salaada iyadoon la gaarin uu hurdadii bilaabay maalan bacda alcishaa ayaad seexatay afar saac shan saac ka bacdi ayaad seexatay salaadii subaxa sidaa kaaga tagtay hurdadii kugu dhaaftay salaada subaxaa ku dhaaftay kuma dambaabaysid laakiin qadihii waa lagugu leeyay qadihii waa lagugu laakiin haddii waktigiioo jira kabacdi aad iska huruday salaaddii subxiga markay dhalatay oo fajarkii saadiqa uu soo dhashay oo aadaankii aada maqlayso ayaad hurdadii shaydaan intuu ku helay ayaad hurdadii isaga laabatay waa lagugu leeyay salaaddaa waa lagu leeyahay caasina waa tahay dembi weyn oo kabiira ah dembi weyn oo kabiiro ah ayaad ilaahay ka gashay wanisyaanu halmaankii halmaankan wey midka loo shardinayo bishardi an laa yansha'a can manhiyin canhu salaaddii waad halmaantay laakiin waxaad ku dhex halmaantay waa inuusan ahayn shay sharcigu uu nahiyey waa inaadan ku dhex halmaamin haddaad cayaar iyo munkarkiiyaa kula tegey iyo cayaartii cayaartii aad ku dhex halmaantay salaadii waad ku dambaadi halmaanka salaadda aad halmaantay waad ku dembaabi haddii munkar iyo cayaartii aad ku dhex halmaantay salaadda dembi wey macsiyo wey waljamcu kulmintii weye beyna salaatayni labadii salaadood dhexdoodii la kulminayo masalatu ljamci beyna salaatayn ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye tusaale ahaan jamacii waa jamcu taakhiir musaafiraad tahay waxaad dooni salaadii duhurkii inaad dib u dhigto oo aad tukatid xilliga casirka xilliga casirka inaad dib u dhigto salaada duhurka ayaa dooni salaadii duhurka marka ma tukanaysid waad ka tagta laakiin maxaad rabtaa waktigeedii o dhan aad xataa dhaafsiisa maxaad dooni inaad hadhow salaada casirka labadooda aad isku jamciso dee jamacaasi isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha cudurdaarka salaada looga tegi karo ayuu ka mid yahay laakiin salaadda waktigeedii aada dhaafsiisay waxaad u dhaafsiisay bisababi aljamci jamacaad dooni wاlkraahu khasbiddii wey wاlkraahu khasbidii weeye oo qofkii salaadii inuu ka tago lagu khasbay ikraaha waxa weeye de qofkii wuxuu kula taagan yahay hub ama qoray ayuu kula dul taagay markaasuu ku leeyahy cardiku haddaad tukato waa ku dilahay qofkaa dee daruura haysta oo dee naftiisii si uu u badbaadiyo salaaddii hadduu nool yahaba dib uu ka soo qadayn doonaahe uu isaga tegi salaadii laakiin qofka hadduu fursad iyo jaanis u helo waxaa waajib ku noqonaya inuu qalbiga uu ka dureeriyo haddii qofkii afcaal iyo dhaqdhaqaaqa uu kaa waardiinayo waa inaad qalbiga hadhow xurmatan lilwaqti adigoo waktiga xushmaynaya waa inaad qalbiga ka dureeriso qalbiga aad ka dukato salaadaasna dib inaad ka soo qadayso ayaa waajib kugu noqonaya marka intaasi fataquu llaaha mastadactumu ilaahay wuxuu ihi intaad awoodaan ilaahay ka baqa qofkan haddii qoray lagu hayo awooddiisa inta ugu badan uu awoodi karo waa inuu qalbiga ka dureeriyo qalbiga uu ka dukado idan marka qalbiga inaad ka dukato waa waajib laakiin salaadaas dibaad ka soo celin الصلاaة المحaramaة min xayثu alwqt haadihi midani asalaatu waa salaadii salaadaasu almuxaramatu ee la xarimay min xayثu alwaqtu dhinaca waktigana laga xarimay halkan sheekhu wuxuu uga hadli doonaa salaado in la tukado la xarimay iyadoo loo fiirinayo dhinaca waktiga iyadoo loo fiirinayo ayuu sheekhu ka waa awqaad in la tukadoo la xarimay taxrumu salaatu salaaddii waa xaaraan allatii salaadaasoo laa sababa sabab laha salaadda aysan u sugnaanin salaadan sabab lahayd inuu qofku uu iska tukado awqaadan soo socda shanta waktiyoo soo socota inuu salaadan sabab lahayn uu iska daldalo sunno ah xaaraan ow amase lahaa salaada sababun sabab iska leh sababkaasoo mutaakhirun ee dambeeya ama sabab way leedahay laakiin sababkii waa sabab dambeeya sababka dambeeya maxaa ka mida salaat اlistikaara ka mida waxaa ka mida sunat اlixraam ayaa ka mida maala waxaad rabtaa salaatulistikaara inaad u tukatid nikaaxa ama guurka aad geli doontid ma khayru kuu yahay mise khayrkuu ma aha ayaad rabtaa inaad istikaaro tukatid waa inaad istikaaradaa shantan wakti aad ka ilaalisid shanta wakti oo soo socota waa inaad istikaaradaa ka ilaalisid shantan wakti maxaa ka mida bacda salaati اlcasri salaad casrka bacdi istikaaro lama tukan karo bacda salaati اlcasri waxaa kaloo ka mida bacda salaati subxi salaaddii subxigaa tukatay salaat اlistikaara ma tukan karti lannu istikaarada sababkeed muxuu yahay waa mutaakhir waa guurka soo socda guurka hadda kabacdi iman doona wey waxaad usii qoryo tumanayso guurka hadda kabacdi soo socda wey marka sababkeedu muxuu noqonaa sabab mutaakhir waxaa kaloo la mida sunaة اlixraam labada ragco oo xajka marka la xiranayo waxaa sunaa laba ragco intaadan xiran inaad tukato xajka intaadan xiran labadaa ragco ma tukan kartid شhantan wakti oo soo socota ma tukan kartid ow amase lahaa salaada sababun uu sugnaada sababkaasoo mutaakhirun gadaal maray fii gayri xarami maka xaramka mako gayrkiis ayay salaadan aan sabab ka lahayn ama sababka mutaakhir kale ay ku xaaraam noqotaa xaramka maka kayrkiisa la yidhi maxaa baxay amaa xaramkii maka haddaad joogtid ayu waktin aad doonto ayaad ku cibaadaysan kartaa oo salaado aan sabab lahayn oo iska daldali kartaa salaado aan sabab lahayn ama sababkoodu mutaakhir yahay xaramkii maka haddaad ku sugan tahay iska daldal salaad aan sabab lahayn oo iska sunna iska cibaadaysanayso isaga daldal laakiin dhulka aan xaramka ahayn waa dhulka salaadahan ay xaaraamka yihin fii khamsati awqaatin shan waktiyood ayaa salaadan sabab lahayn ama sababkeedu mutaakhir yahay ay xaaraam noqotaa wakti duluuci shamsi qoraxda dhalashadeeda waktigeedii ay xaaraam noqotaa xataa tartafica ilaa qoraxdu ay kor noqoto qadra rumxin waran qadarkiis ay kor noqonayso waa ilaa toddoba dhudhumo qadra rumxin culimmada fuqahadu waxay ku xadeeyeen sabcata adrucin fii ra'yi اlcayn ilaa toddoba dhudhun ayay ku xadeeyeen haddii marka ilaa toddoba dhudhun oo kale qoraxdii ay soo kor noqonayso markaa ka bacdi ayaa salaadan sabab lahayn ama salaadihii istikaarada iyo markaa ka bacdi un baa tukan kartaa wa wakti اlistiwaa sinaanshaha waktigiisii wo wa wakti اlistiwaa sinaanshaha waktigiisii wo sinaanshaha ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa istiwaau الshamsi fii wasadi الsamaa qoraxdii markii ay marayso cirka bartamihiis cirka bartamihiisa qoraxda markay ku aadan tahay salaadan sabab lahayn ama sababkeedu uu dib maray in la tukado xaaraam fii gayri yowmi اljumucati maalinta jumca gayrkeed ayaa salaadaasi xaaraam tahay xataa tazuula ilaa qoraxdu ay ka leexanayso oo dhinaca bartamaha ay ka leexanayso fii gayri yowmi اljumca masaladan xaggee la socotaa waxay la socotaa waa waqt اlistiwaa yacni waktiga yani salaadu bartamaha bartamaha markii qoraxdu ay marayso cirka bartamihiisa markay qoraxdu ku aadan tahay salaadaan sabab lahayn ama sababkeedu mutaakhir yahay lama tukan karo ilaa yowm aljumca maahan taasay ku xihanta amaa maalinta jumcaha waa la tukan karaa salaadaan sabab lahayn ama sababkeedu mutaakhir yahay qoraxdiioo ku beegan bartamaha cirka waa la tukan kara wawaqti اlisfiraari booraabidda waktigeedu qoraxdu markay boorboor iyo jaallo jaalle ay yeelato markay sii dhici rabto markaana xaaraan weeye salaadan sabab lahayn in la tukado xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacdo ilaa qoraxdu ay ka dhacayso qoraxdu markay dhici rabto jaallo jaalle iyo boorboor ay samaynayso iyadana salaadan sabab lahayn ama sababkeedu mutaakhir yahay lama tukan karo wa bacda ficli اlcasri casirka samayntiisa kabacdina waa xaaraan salaadan sabab lahayn ama sababkeedu mutaakhir yahay in la tukado xataa taqruba ilaa qoraxdu ay ka dhacdo salaadda casirka markaa tukatay ka bacdi salaadan sabab lahayn ama sababkeeduba uu dambeeyo lama tukan karo iyadana ilaa qoraxdu ay ka dhacayso wa bacda ficli subxi salaada subaxa samaynteeda ka bacdina waa xaaraan xataa tadluca ilaa qoraxdu ay ka soo dhalanayso waxaa sidaas oo kale la mida salaaddii subxiga markaa tukatay ka bacdi salaadaan sabab lahayn ama sababkeeduba uu dambeeyo iyadana lama tukan karo shantaas wakhti nahyi ayaa ku soo arooray xadiiskii cabdullaahi bni cumar uu warinayey ayaa nabigu salى اllahu calayhi wasalam uu ku nahiyey oo uu ku diiday shuruudu wujuubi salaad haadihi middani shuruudu wujuubi salaad salaadda wujuubkeeda shuruuddeedii wey halkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa shuruudaha la dhihi karo qofkan salaadii waajib ayay ku tahay qofkii shuruuddan markii laga helo ayaa la dhihi karaa salaadii waajib ayay ku tahay shuruudu wujuubi salaati salaadda wujuubkeeda shuruuddeedii sitatun lix shardi wey lix shardi ayaa laga fiirinaa qofka la leeyahay salaaddu waajib ayay ku tahay alislaamu islaamnimo wey qofku inuu muslim yahay waa shardi amaa qofku hadduu gaal yahay salaadii duko ma dhahayno salaaddii duka waxaa ka horeeya inuu soo islaamo marka hore markuu soo islaamo markaa kabacdiya waxaan leenahay salaadu waajibay kugu tahay ama xaalat اlkufri falaa yuطaalabu biha ila towxiid ama xaaladda uu gaalka yahay towxiidka loogu yeeri mooye adoo gaala salaad duko ma la dhahayo liannahu waajiba kuma ahan laakiin aakhiro waa loo ciqaabi aakhiro markii la gaaro gaalada waa loo ciqaabi lianna alkufaara mukhaadabuuna bifuruuci الshariica lannahu sida raajixa gaalada furuucu shariica waa laga rabaa inay sameeyaan aakhirana waa loo ciqaabi lanna waxay ku samayn karaan inay twiidka qiraan towxiidka inay qiraan ayay ku samayn karaan alislaamu islaamnimadii wey wاlbuluuqu qaangaarkii wey waxaa kaloo shardiga ah qofka marka salaadda ay waajib ku tahay inuu qaangaaro hadduu qofkii uu saqiir yahay salaaddii waajibkuma ahan walcaqlu caqligii wey qofku hadduusan caqli lahaynoo qof weyn oo iska waalan oo iska maqan oo iska majnuuna uu yahay isagana salaadii waajibku aha wannaqaa'u ka dahirsanaan weeye can ilxaydi wannifaasi xayd iyo nifaas in laga daahir yahana waa shardi haweenaydu inta ay dhiigga xaydka qabto ama dhiigga nifaaska inta ay qabto salaadu waajibku ma ahan wa buluuqu dacwati dacwada diinta gaariddeediina waa shardi waxaa kaloo shardiga qofka diintu inay soo gaartay waa shardi dee qofaan diinba loo sheeginba in ilaah jiro in rasuul ilaahay sala allahu calayhi wasalam uu jiro inay salaadu waajib ay ku tahay qofaan maqlinba yaa u waxyoonaya qofka haddiiba diinuba aysan soo gaarin yaa u sheegaya salaad inay waajib ku tahay qofkaa isagana salaadu waajib kuma ahan ka annasha'a fii shaahiq jabal meel buurahu isaga barbaaray qofkan meel buuro ahoo cid diinta gaarsiisay oo u sheegtay aysan jirin ayuu markaas uu isaga barbaaray qofkaasi dee ilaa dacwada laga soo gaarsiiyo salaada waajibkuma ahan wa salaamatu اlxawaasi dareemaha nabadgelyadoodii wey dareemaha nabadgelyadoodii waxyaalaha wax lagu dareemo waa dhegaha iyo indhaha iyo hadalka carabka iyo waxyaalahaasaa loola jeedaa xawaasta haddii qofkii dareemihii uusan u caafimaad qabin tusaale ahaan qofkii waa dhagoole waana indhoole bimara waaxida hal mara waxaa ku kulmay musiibadaas waana dhagoole wuxuu dhashay isagoo dhagoolaa isagoo indhoolaa ayuu dhashay salaadu waajib kuma aha wax salaada oo waajib ku ahan ma jirto laakiin haddiisan labada musiibo aysan ku kulminna waa laga rabaa salaaddii maalan waa dhagoole bis dhagoole wey laakiin indhihii wuu qabaa salaaddu waajibay ku ta leannu isagu wuxuu fahmi karaa wax looga tilmaami karaa indhahaas ayaa looga sheegi karaa salaaddu inay waajib ku tahay ila isaga waxbuu arkay haddii qofkii uu indhala yahay laakiin dhegihii ay u caafimaad qabaanna salaadu waajibay ku tahay leanna waxa weye dhegtuu ka maqli dacwadii iyo diintii dhegtaasuu ka dhuuxi mar walbaba qolo la yidhaaho ururka indhoolayaasha ayaa maalin waxay geeyeen waxyaalaha cajiibka leh halaan kusoo soo tusaynaa igu yidhaaheen ururay samaysteen urur indhooleyaalka leyda markaasi waxay u geeyeen gabar indhala-aan iyo dhegala-aan ku dhalatay waana qof weyn qof weyn weeyo oo labaatan jir ah marka waxa weeye musiibooyinka ilaahay waa badan yihiin ilaahay naga xifdiyo subxaanahu watacaala kutubtu markay waxyaalahan ka hadlayaan wixii haddii aadan arkin ama adigii aysan kula soo gudboonaan waxaa laga yaabaa inaad qariibsato oo tiraahdo waxaan kitaabku sheegayo wax dhici kara ma yihin laakiin xilligan ayay jiraan dad noocaas xilligan hadda aanu nool nahay ayay ku nool yihiin magaalada muqdisho ayay ku nool yihiin dad noocaas oo kale oo dhashay iyagoo indhoolaa iyo iyagoo dhagoolaa waa gabar gabar weyn marka waxyaalaha cajiib kale waxaa ka mid a ah, yacnii aabbaheed ayaa wuxuu nagu yiri xataa inaan anigu aabbaheed ahay ma taqaano yidhi inaan anigu xataa aabbaheed ahay ma taqaano lanno see looga dhaadhacsina bini aadamku labada shay wax ku fahmo waa indhahaas iyo dhegahaas waddan looga dhaadhacsiiyo ma lahan qofkana inuu aabbaheed yahay dariiq looga dhaadhacsiiyo ma lahan marka wuxuu yidhaha dhiiggii xaydkii iyo yacnii saxaradii iyo kaadidii waxaasoo dhan howlahaasoo dhan annagaa u tawalinu oo u maamulayno lanna waxaan iska leex iyo waxaan waa urayaan iyo waxaan waa la yidhaha waxaas iska xaggee wax uga sheegi horta hagee wax ka fahamsid waxaan waa kaadi iyo hagee wax ka fahmsi dariiqba uma furnaba marka kutubta waxa ay sheegayaan waxaa weeye waxyaalo waaqica taabanaya waaqica lagu nool yahay waxyaalo taabanaya qofka noocaas oo kalea marka gabadha noocaas oo kalea wax salaada iyo wax sooma wax ku waajibaya haba yaraatee ma jiraan allah subxaanaه wa tacaala